rahan loo qabsadaa inta badan waa wixii dayna waabana shardi sida aynu ku arki doonno kitaabka dhexdiisa rahanku af carabi ahaan waa masder ficilka rahano la yidhaahdo laga keenay rahanana waa habata uu sugnaaday alxaalat raahina baa la yidhaahdaa yani waa xaaladda hadda jirta markaad leedahay haabitada alxaalat raahina baa la yidhaahdaa sidoo kale xabisaada iyadana waa la yidhaahdaa rahniyo kulu nafsi bima kasabat rahina waata aayadda qur-aankaa kusoo aroortay naf kastaaba waxay u xabisan tahay kasbigeediiyo wixii ay shaqaysatay carabiga saasaa loo isticmaali jiray sharcigana macno ayuu ugu soo arooray rahnigu kolley ay u badan tahay inuu iska macno curfi ahaayo dee af carabiga laftiisu uu keensan jiray maxaa yeelay hadalladoodii waa uu ku jiraa marka waxa weeye waa jaclu caynin wathiiqatan bidaynin yustawfaa minha cinda tacaduri wafaa'i waa wasiiqo wax yani kalsooni laga dayayo oo cayn iyo shay ah jaclu caynin wasiiqatan shay daata ah baad waxaad ka dhigaysaa wax markaa maaragtay adkayn u noqdo oo kalsooni lagu helo dayn kalsooni loogu helo dayntaasoo haddii la iska bixin waayo iyada lagala soo baxayo markii la iibiyo weyn haddaba rahantu af soomaalina dee rahan un baynu nidhaahnaa waa qof dayn lagu leeyahay ama wax la daymiyey shay markaa laga dhigayo oo hadduu dayntii bixin kari waayo inta la iibiyo markaa dayntii isaga lagala soo baxayo cuquud tawhiiq buu ka mid yahay tawhiiq lxuquuq xuquuqda waxyaalaha lagu adkeeyo ee kalsoonida bixiya waana saddex bay yidhaahdaan waxyaalaha tawhiiqa keenaa waa alishhaadu wاlrahnu wاdamaan in markhaatiya loo sameeyo shaygii waa adkayn iyo markaa kalsooni maaragtay eh, in kalsooni la jirsiiyo sidoo kale rahankii iyo ka saddexaad oo ah damaanki ama damiinki qofkii damiinka ka noqonayay oo de kafaaladiina ay soo hoosgelaysa rahanku kitaabka qur-aanka uu ku soo arooray wa in kuntum calaa safari walam tajiduu kaatiba farihaanu maqbuuda dadkii wax istaymiyey baa laga hadlayaa safar haddaad ku jirtaanoo aydaan cid idin kala qorto deyntii helin oo xaggii markhaatiyada iyo arrimihii iyo dee ay markaa tawhiiqu ama maaragtay eh, adkayntu ay ka dhici weydo farihaanu maqbuda dariiq kale ayaa jiro oo aad ku helaysaan kalsoonidiio waa rahamo waxyaalo la kala rahmaday oo la kala guddoomay oo la kala qabdooday weeyi axaadiis badanna wuu kusoo arooray rahanku dee waxaaba kaaga filan nabigeeni maxamed ah alayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday iyadoo dericiisii dagaalku heed uu nin yahuudiya ka qaatay uu u rahman yahay marka hadda inaan xukunkaasi ilaa wafaati nabiy uu jiray alayhi salaatu wasalaam ayaa xadiidkana laga faa'ideysanaya naskiyo waxyaalo noocaas oo ku iman kara aanay jirin waxaa halkan lagaga warami doonaa rahankii arkaantiisi arkaantiisuna waxa weyaan alraahinu walmurtahinu walmarhunu walmarhunu bihi wasiiqa alraahin waa qofkii wax rahmayey wlmurtahin waa kii rahanta dhiganayay qaadanayey wlmarhuun waa wixii la rahmayey lafahantiisii iyo almarhuunu bihi wixii sababtiisa kan loo rahmayey oo ah deyntii sidaynu arki doonno insha sha allahu tacaala kuwaasuu musanifku ka bilaabay intaanu axkaamtii oo wuxuu yihi laa yasixu rahnu rahanku ma asaxo ilaa min muطlaqi tasarufi qof tasarufka loo ogol yahay mooyaane qof kale kama asaxo wuxuu inoogu bilaabay markaa shuruudii raahinka iyo murtayinka alraahinu walmurtahin maxaa u shuruuda waxa u shuruuda labadan qof ee wax isu rahmaya labadu mid waliba inuu muطlaqu tasaruf yahayo midna aan xayiraad sharci saarayn oo shareecadu aanay ka xayirin inuu maalkii ku tasarufo marka de meeshii waxaa kaaga soo baxaysa waa inuu caaqil yahay baaliq iyo qaangaar yahay rashiid yahay oo aanu safiih iyo wixii lamidka ahaa ahayn markaa baabulxajri aynu ku arki doono intaa waxaa lagu daraa uun inuu yahay de mukhtaar marka muطlaqu tasaruf de waxaa loogu shardiyaya lanna hada tasarufun maali waxaani waxa weeyi waa ku takrifal maal lagu takrifalayo markaa dee qofkii tasarufkaa maalka a ah loo fasaxi jiray ayuunbaa tanna markaa qabanaya weeyaan laa yasixu rahnu rahan kama asaxo ilaa min muطlaqi tasarufi qof tasaruf loo ogol yahay mooyaane walaa yasixu kuma asaxo calaa daynin lam yajib dayn aan sugnaan walam yuujad sababu wujuubihi sababtii ay ku waajibi lahaydna aan la helin mila an yarhanahu waa sida inuu shaygii u rahmo calaa maa yuqriduhu gadan wuxuu berri daymin doono walaa yasixu sidoo kale kuma ansaxo ilaa bidaynin laazimin dayn laasimtay mooyaane kahamani lmabiici sida wixii la kala iibsaday lacagtiisii iyo wa dayni salami salamka dayntiisi iyo wa arshi ljinaayati dhibkii la geystay arshigii ka waajibay aw maa yaulu ila luzuumi iyo wax markaa luzuum u socdo oo inuu laazimo jidkii haya ka hamani lmabiici wixii la kala iibsaday lacagtiisii bishari lkhiyaari mabiici markaa lagu iibsaday sharulkhiyaar ee khiyaarka lalahaa lacagtiisii wy fa amaa maa laa yalzamu wixii laakiin marnaba aan isagu laazim noqonayn kamaali kitaabati kitaabadii addoonka lala galay dayntiisii oo kale falaa yajuuzu rahnu bihi kaa rahni kuma asaxo wey halkaa intaa wuxuu kaga waramay shuruud lmarhuuni bihi waxaan wax loo rahmayo shuruuddiisi waxaan wax loo rahmayo marka shardiga koobaad de w waa inuu dayn yahay oo waa kaa ina yidhi walaa yasixu ilaa bidayni waxaanaad rahanta qaab u dhiganaysaa waa inuu dayn yahay wax aan daynba ahayn rahan looma qaado ayay leeyihiin culamadu oo qofkii maalan shay kaa qaatay ergisa ahaan oo kale inaad tiraahdo rahan sii dhig waxay leeyihiin ma soconayso oo ma ansaxayso inaad shaygii markaa haddaad hadhow toola soo celin weydo ama oo wax maarata caynta lafteedii in rahan loo qaadaa ma ansaxayso dayn un baa loo qaadi karaa rahan dayntaasina haddana shuruud bay sii leeda waa kaa yihi laa yasixu calaa daynin lam yajib marka an yakuuna haabitan ama thubuut dayn wujubu wujubu thubuutu waa laga wada daynkii waa inuu jiro dayn aan weli jirinba rahan looma dhigi karo sida tusaalaha uuna siiyey mila an yarhanaw calaa maa yuqriduhu hadan berri lacagtaan ku deymin doono rahanteedii imika sii dhig ma ansaxayso maxaa yeelay waxaad berri deymin doontaa deyn aad qofkan ku leedahayba ma aha kol haddaanad qofkii daynba kulahayn dee kaa taasi kaa socon mayso weeyi walam yuujad sababu wujuubihi buu yihi sababtii wujuubkiisana aan weli la helin markaa tani lam yajibti un bay sii daba socotaayo lam yajibti waa dayn aan weli jirinba iyo deyn yaanay jirinbe aan sababtii jiritaankeeda la helin marka halkan wuxuu rabaa inuu soo geliyo sida nabihu uu leeyahay haddii sababtii wax la helay sababtii waa dhacday laakiin weli daynkii muu sugnaan waa la soo gelin karaa halka sidoo inaad tiraahdo alaabtan waxaan kaaga iibiyey toban kun oo doolaroo aad sanad gudihii ku bixinayso ama yani ilaa sanad lagaa sugayo sanad aakhirkiisa aad bixinayso alaabtaana rahan baan ugu ayaan u qaatay tanaan kaa iibiyey toban kun oo aad sanad madaxi maaratay aakhirkii ku bixinayso gaadhigaaga rahan ahaan ayaan ugu dhigtay deetana hadduu isna ihahdo waayo alaabtaa waan iibsaday gaadhigiina saasaan kuu rahmay waa caadi baa leyi eeg hadda markaan aad leedahay gaadhigaana rahan baan u qaatay weli ninkan dayn kuma lihi laakiin waadigan iijaabkii bay riday ee yidhi alaabtan waxaan kaa siiyey toban kun oo dayna oo wakti hebel lagaa rabo markaa dayntaasi weli ma sugna de qofka wali dayn laguma leh ilaa waan iibsaday yidhaaho markuu waan ku iibsaday yidhaabaa deyntii lagu yeelanaya laakiin isagioo weli waan iibsaday oo dhan deyntii laguma leh ilan iibkiiba muu dhicin laakiin maxaa la helay sababulwujuubkii wax kamida oo dee sababwujuub maarata ijaabka iyo qabuulkaa baycu markay dhacaan baa dayntii sugnaanaysa marka iijaabkii baycaa la helay iijaabkii bayca oo sababtii ade sababtii qeyb kamid a ah, iyaa la helay marka hadday halkaa marayso waa caadi baa laleeyahayo markaa iyadoo wuu asixi waana tuu kaga ixtiraasayo markuu leeyahay walam yuujad sababu wujuubihi haddii markaa sababkii la helay oo iijaabkii maalan uu dhacay ama tobankan kun baan ku daymiyey gaariga ayaana rahan baanu dhigtay markaasuu yihi haye waa kaa qaatay gaarigiina waa kuu rahmay iyaduna waa saas oo kale shardiga saddexaad waxa we ama labaad marka adaynu marka dayntii ki kii ka dhigno hubuudkiina aynu kii labaad ka dhigno shardiga saddexaad luzum buu noqonaya luzuumu dayn daynku inuu yahay dayn laazima laazimana hore aynu usoo arki jirnay de waxaa looga jeedaa labada qolo qolana aanay Eh, amada de laba shayga laazimki waa shayga aan laga bixi karin iyadoo dhinacii kale u raali noqdo mooyaane marka daynka laazimka waxaa loola jeedaa qofkii lagu lahaa daynka aanu iska ridi karin inuu bixiyo mooyaane inuu bixiyo mooyaane daynka aanu iska ridi karin yaa waxaa la yidhaahdaa waa dayn laazima waaye alaab iibsatay alaabtiina waad qaadatay waad kala tagteen bayci wuu laazimay saba maha lacagtiina maad bixin dee waa dayn lagugu leey oo laazimo aanad iska ridi karin aad bixisa un mooyaane daynkii salamka aynu soo maraynay alaab iibsatay ayaad iibisay salam ahaan baad u iibisay iminka ma haysid wakti baa lagu ballamay de waa dayn lagugu leey oo inaad keente lagaa doonayo marka markaas tafaruqi dhacela kala tago daynkaasi wuu laazim arshuljinaayihii dhibbaad geysatay qof baad ama qoon geysatay iyo nabar ama aad adduun ka baabi'isa waxaa ka waajibay markaa magdhow baa ka waajibay magdhowgaas dee waa dayn laazima oonad adigu iska ridi karin ad lacagtii bixisa mooyaane qofka kale u kaa dhaafi kara lakin adigu ma odhan karti dayntii waan iska daayay waan iska daayay may soconaysa marka dayn la ridi karaa jirta dayntii la ridi karayay labay u kala bixi maa yaulu ila luzuum wax xaggii luzuumkiiyo laazimitaanka u socda oo jidkii laazimitaanka haya iyo wax weligiiba jaa-isunahoo aan laazimba noqon kaa aan laazimka noqoni rahan looma dhigo oo addoonkii mukaatabka ahaa ee sayidkiisu uu ku yidhi laba kun oo dollar iska bix bishan markay dhamaato kun iska bix bisha labaad marka waaan kugula kitaabo kugula galay inaad bishan markay dhamaato kun iska bixiso bisha labaad markay dhamaatana kun iska bixiso sidaana aad ku xorowdo isna waa yahay yii caqdigaa kitaabaday ku wada jiraan marka dee ninkaa addoonkaa laba kun baa lagu leeyahay waanu ku xoroobayaa labadaa kun markuu helo labadan kunee lagu leeyahay waa dayn laakiin waa dayn aan laazim ahayn bay leeyihiinoo maalintuu doon odhan karaa sayidow waxbana anigu dayna ma xambaari kare wixii waan iska daayey addoon baanan iska ahaanay markaa dayntiisani dayn laazima maaha sidaa daraaddeed rahan inuu sayidku yihahdo haddaba rahan baan u baahanay labadii kun rahan inaad usii dhigto iyaan u baahanahay macnama samaynayso taasi waa ta kii laakiin jidkii luzuumka hayay waa maxay alaabaad kala iibsateen lacag daynaad siisatay weli maydaan kala tegin dee dayntaa leeyahay waa dayn aan weli laazimin ilan markaad kala dhaqaaqdaan buu iibkii laazimaya intaad laakiin wada joogtaan waad ka noqon karta marka waxa aad ka noqon karaysaa de weli muu laazimin laakiin de iibku sidiisa waa caqdi laazima marka sidaa loo kala tago ayuu laazimayaa markaa hadaba ama dee shardulkhiyaar baaba ku yaallo wakti baad qabsatay ood maarata tiri intaas waan waan iibsaday lakin waan kasoo yar oo saddex maalmood qabsatay ama laba maalmood qabsatay muddadaasi intay jirto de wixii waad ka noqon karaysaa haddana waa dayn haabit aho dee alaabtiina waad iibsatee lacagteedii waa lagugu leeyay lakin waad ka noqon karta haddaba taasi iyada rahan waa loo dhigi karaa mar haddii jidkii luzuumka wahayo aail ila luzuum uu yahay waa loo dhigi karaa wey wuxuu yihi walaa yasixu ila biliijaabi wاlqabuul walaa yalzamu ila bاlqabd fain itafaqa calىa an yakuuna fii yadi murtayni jaaz wain itafaqa calىa an yakuuna cinda cadlin jaaz fain tashaaxaa salamahu اlxaakimu ilaa cadl siiqadii buu halkan ka hadlo wuxuu yihi walaa yasixu caqdigan rahanku ku asixi maayo ilaa biliijaabi iijaab iyo walqabuuli aqbal mooyaane iijaab iyo aqbal horeynu usoo marno bayci baanu kusoo marnay waxay yihiin waan kuu rahmay iyo waan ogolaaday ama waan rahantay saas kale iyo wixii u dhigmiyey de ereyadii lamidka ahaaye taasoo kale faa'iideynayay labadii dhinacba waa in laga helo maxaa yeeley waa caqdi maaliya cuquuddii maaliga ahaydna dee wax weeyaan taraadi bay u baahan yihiin iyo raalli ahaansho raalli ahaanshiina wax qalbiga ku jira weeyaanoo wax la arki karaya maaha weedha iyo markaa ereyada carabka ka soo baxayda ayuunbaa markaa ka cabirayo oo loo daliishanaya inaad niyada arrinkan raalli kaga tahay marka waa in weerhihii la helo wey haddaba marka sidaasi ay dhacdo ee iijaabkii iyo qabuulkii la helo rahankii sidaa wuu guntamay laakiin laazim muu noqon oo waxaani waa caqdi laazima laakiin xagguu ka laazimaa wuxuu ka laazimaa xagga murtahidka oo waa caqdun jaa min araf laazimun min araf bacda alqabdiya waaka ku yihi walaa yalzamu ilaa bilqabdi markii wixii rahanta ahaa la kala qaato ayuun bay rahantii sugnaanaysa oy laazimaysa inta ka horeysa waa caqdi guntabay laakiin laga noqon karo oo yaa ka noqon kara labada dhinacba kii rahanta doonay inu ohan kara waan iska daayay kii wax rahmayeyna intaanu weli wixii wareejin wuxuu odhan karaa waan iska daayey waan ka noqday laakiin hadduu wixii wareejiyo oo laga qabdoodo kii kale gacantiisa ay gasho caqdigaasi wuxuu noqday laazimun min arafi raahin qofkii wax rahmayay dhinaciisa laazim buu ka noqday liqowlihi tacaala farihaanu maqbuuda rihaan la kala qaadanayo iyo sameeya marka aayaddu waxay faa'idaysay markii lakala in la kala qaata inay muhiim tahay oo markii la kala qaato oo wixii dee laazim noqonayo in haddii la wixii maba noqonayo macnaba mu sameeyeen hadii la raahinku maalin alla maalin doon ohan kale waan iska daayey rahantii de markaa tawsiiqii ma imanaya meesha iyo adkayntii deynta la doonaya kalsooni loo sameeyo kalsoonidii meesha ma imanayso waayo gaarigaad rahanta udhigtay maalintaa doonta haddana ceshanaysa adoo dayntiiba keeni markaa dee tawsiiqa tawsiiqadii meesha ma jirayso haddaba si tawsiiqadii loo helo waa inuu caqdigani aqdi laazima noqdo goor maanu noqonaya markaa aayaddu ay sheegtay maqbuudka uu yahay farihaanu maqbuud dhinacuu ka noqonaya dhinaca murtayinka ayuunbu dhinaca raahinka ayuunbuu ka noqonaya qofkan wax rahmay dhinaca murtahinkana isaga kama noqonayo laazim kama noqonayo muxuu ga noqon waaye de wuxuu ga noqon waaye alxaqu lahu sidiisaba xaqa isaga ayaa lahaa marka hadduu isagii yidhaahdo waan iska daaye faqad tanaazala can xaqi xaq uu lahaa qof ka tanaasulay buu noqonayaa ninkan kale waxba kama ubiin ila waxa wixii laazim looga dhigayaa si caqdigii aan loogu ciyaarin oo darafkii kale aan dhibaato usoo gaadhin marka rahankii maanta haddaynu laasima darafeyn ka dhigno dee macna ma samaynaysa dhinacii murtayinka oo hadduu ka noqdo kan dhibaato ma soo gaarisa faaido buu joogaa haddii lagu yidhaha rahantii aad dhigatay iska qaado iskala tag ma doonayne dee faa baad joogtaa aduu dayntiina sideedii baa lagaaga sugayaa xoolahaagina waa kuusoo badbaadeen soo ma oo way soo baxeen marka de adigu wax dhiba ma qabtid sidaa daraaddeed murtayinka dhinaciisa jaa-is unbuu ka yahay laazim kama ah haddaba yaa qabdoonaya ama xaggee la dhigaya rahanka fa in ittafaqa hadday isla gartaan calaa an yakuna fi yadi murtahin murtahinku inuu hayo jaza way banaan tahay qofkan rahanta qaatay inuu isagu hayo alaabtii hadii la isla garto way banaan tahay wain itafaqa hadday isla gartaan calaa an yakuna cinda cadlin qof kaloo lagu kalsoon yahay inuu hayana jaaza iyana waa banaan tahay inta tashaaxaa hadday kala jiitaan oo ay isu maaragtay waxa weeyaan waxba isla garan waayaan hebel baynu u dhiibayna iyo may uma dhiibayno waayo anigu waan ahay may mahaynaysi sallamahu lxaakimu xaakimka ayaa u dhiibi ilaa cadlin markii markaa qof eh, lagu kalsoon yahay u arko isaga ayaa udhiibaya waa maxay marka eh, rahankii waa inaga nidhi waa in la qabdoodo eh, qabdigu de haddii murtahinkuwa u qabdooda waa caadi qof kale uu wakiisha hadduu qabdoodana iyadana waa caadi isla majliskaa uu ku qabdooday ayuu ku laazimaya oo khiyaarulmajlis iyo waxaa malaha hadaba haddaba kolkaa uu laazime murtahinkii maala gacanta ku dhigo ayaa waxaa laga yaabaa ninkii raahinka ahaa ee alaabta lahaa inuu yidhaahdo war niyow de anigu laakin kuguma kalsooniye alaabta meel aynu dhignayn u baahana haddii markaa murtahinku inuu hayo ay isla gartaan mushkilad male waa caadi hadday isla gartaan qof kale oo saddexaadna iyaduna waa caadi raahinka laftiisa ma isla garan karaan in loo dhiibo markii laga qabdooday kadib haa laakiin islama garan karaan inuu yidhaahdo adiguba inoo hay maxaad raahan dhigaysaa dee gurigayga aan deganahay khalaas haye qor gurigiyahaya kan waan rahmayaa ku yidhi iyaaba gurigii degan dee guriguu degan yahay yuu gacanta ugu jiraa isagu buu gacanta ugu jiraa rahankaasi maqbuud maaha rahankaasi maqbuud maaha oo ninkaasi maalintu doolabu ka noqon kara maxaa yeelay kama baad qabdoonba iska degano uga waaye nootaayaduna ii qor waan kuu qoray waxaanan arrintaa u rahmay gurigayga ku yaalla halkaa iyo halkaa ee saa iyo saa sacaynkaas bes lam yuqbad irahnu rahnigii ka guur guriga waa in lagu yidhahdo banee oo nagu soo wareeji markaad markaa wareejiso kadib haddaad doonto markaa dib usoo deg hadii lagu ogolaa haddaa isku raacdaan haddaad dib usoo degto waa caadi laakiin eh, gurigiioo aanad wareejin bood sidii isaga degan tahay ayuunbaa rahan u dhigay waxaasi warshaqaynaya maa maxaa yeelay lam taqbidhu meeshaa qabdi muu dhicin raahinkuna lama wakiilan karo lama ohan kara adiguba inoo hay itiaad qaabid wlmuqbid waa la yidhaha baa jiro madhabku aanu ogolayn kii guddoomayey gudoom maaragtay kii guddoomayey iyo iyo kii guddoonsiinayay inay isku mid u noqdaan adiguba iska gudoon ila saasoo kale noqonaysaa markuu ha adiguba hay waxba aniga hai keenine almuhim qurqaddu maynu ku qori inuu rahan yahay adiguba hay marka maxay macnuhu noqonaysaa qabdigii waa sidii uu ku yidhi adigu iska qabdo oo maaragtay anigiina iga wakiil ahaw de markaa ma soconaysa taasi laba qofo wa la kala wareegaa la doonaya isagun wax lama kala wareegi kara keligii waayahay taasi waa agga qabdiga hore laakiin cidda haynaysa markii qabdigii uu dhaco kadib haddii raahinkii la yidhaa adigu hay waa caadi murtahinkii haddii hay la yidhaayo la isla gartana iyana waa caadi hadday isla keeni waayaan oo qof saddexaad ay isla gartaanna iyana waa aad cinda cadlin bu yii wa itafaqa ala an yakuuna cinda cadlin cadligaasi shardiba maaha ba la yihi xataa mid faasiqa hadday isla gartaan maxaynu ku diiday inagu haday xoolahoodii nin faasiqa udhiibayaan ma odhanayna ha udhiibina de marka taasi waa taa waa markii xoolahoodii ay arrintu tahay laakin haddii labada mid ahaani uu ilmo yar oo kale mas-uul ka yahay oo ilmihii yaraa uu rahan u qaadayo ama uu rahan u dhigayo daruuro keensatay daraaddii xaaladda ayadaa dee qof cadaalad la baa loo dhiibi ilan waa raham qof markaa mas-uul laga yahay xoolihiisii weeyaan qof markaa faasiqa loo dhiibi maayo laakiin markay labada mid waliba uu naftiisa un ka tasarufayo maaragtay aanu cidna wakiil ka ahayn ama cadli ha noqdo ama faasiq ha noqdo wey cidba way isla garan waayeen kii la keenaba cilad ba la sheega kanaa hebel aynuu dhibina yidhahda mayno ninkaa anigu kuma qanacsan hayaad maxaad ku qanacsan tahay hebel baan ku qanacsana markaasuu kana odhanaya de aniguna kaa kuma qanacsan waxbuu isla keeni waaye markaa maxkamadday isla tegayaan raantaasaa naga dhacday waanay laasimtay maalan ama ibaaba nagaga xidhnaayo shardi ku dhex ahay maxaanu markaa yeelna khalas waa laga qaadayaayo ilaakimku isagaa dadka ka mas-uule wuxuu u dhiibayaa qof markaa cadliya oo tan dambe waa ilaa cadlin iyado waa lagama maarmaan ilan maanta xaakimku xoolihiisii maa waxaan ugu tasarufayaa soo xoolo qof kale we weeyaan waxaan u dhiibaya isagu markaa qof faasiqada uma dhiibi karee qof markaa caadilahoo cadaalad leh ayuunbuu u dhiibi halkaana siiqadii iyo axkaamteedii ayaa inoogu dhan wuxuu yihi wakulu cayni jaaza baycuha jaaza rahnuha waqiila ina almudabara laa yajuuzu rahnuh waqiila yajuuzu waqiila calaa qowleyn wاlmuctaqu bصifati tataqadamu calى xuluuli اlxaqi laa yajuuzu rahnuhu waqiila fiihi qowl aakharu anahu yajuuz wma yusricu ilayhi اlfasaadu laa yasixu rahnuhu bidayni muajali fi aصxi اlqowleyn wayasixu fi اlآakhar wma laa yajuuzu baycuhu laa yajuuzu rahnuh wma laa yajuuzu fi lbeyci min algarari laa yajuuzu fi rahn fain rahana almabiica qabla alqabdi jaaz wain rahanahu bihamanihi lam yajuz wain rahana hamarata qabla buduwi salaaxi min gayri shart alqaطci jaaz fi asaxi lqowleyn intanna wuxuu sheeku kaga hadlayaa shuruud lmarhuub wixii la rahmayey laftiisa maxaa isaga u shuruudo waxaan la rahmayo maxaa u shuruuda wuxuu uhi wa kullu caynin daata kasta cayn kasta oo jaaza baycuha in la iibiyaa bannaan tahay jaaza rahnuha in la rahmaana way bannaan tahay kullu caynin cayn kasta wey oo markaa rahan ma noqdo waxaan cayn ahayn sida dayntii oo kale rahan maxaad udhigaysaa lacagta akawnkayga ku jirta lacagta akawnkayga ku jirtaa ma cayn baa mise waa dayn dee waa dayn cayn maaha marka waxa weeyaan sheerkaygaan u rahmi ama muxuu ahaaye waxaan rahmay lacagta akawnkayga akawnkayga ayaa u rahmin lacag lagama saari karo marka waxaad rahantay waa dayn dayn lama rahmo dayn waxbaa loo rahmaayo iyadaa rahan loo qaadaa laakiin dayn lama rahmo wax noolkeen oo banaanka yaaloo la arkayo xoolo nool ha noqdo guri ha noqdo gaari ha noqdo wax la taaban karaan la doonay akawnkaaga waa ku jira naga taaban karna waa wax daynoo dimada qoladaa lagu leeyay marka waa inuu waxaan horta cayn yahay wakulu caynin saasuu ku yii cayn kasta qodobka labaad jaaza baycuha oo in la iibiyaa ay furan tahay jaaza rahnuha in la rahmaano way banaantay wuxuu hadduu yahay wax la iibin karo waa cayn la iibin karo xaaladdaa iyadaa waana la rahmi karaa kuliyadaasuu ku siiyey cayn kasta oo la iibin karo waa la rahmi karaa laakiin mustanayaad baa jiro oo dhowr masalo ayaa laga soo reebayaa halka waa kan kuu yihi waqiila waxaa la yihi ina almudabbara addoonkii mudabberka ahaa ee geerida kadib la xoreeyey yacni la yihi markaad dhintaad xoroobaysaa laa yajuusu rahnuhu in la rahmo lama ogola wa qiila waxaa kaloo la yihi yajuuzu waa la ogolyo way asaxaysaa wa qiila waxaa la yihi mayane calaa qowleyni weeyaan laba qowl baa ku sugano way banaantaiyo ma banaana waa saddex dariiq marka addoonkii mudabarka ahaa ee sayidkiisu ku yihi markaan dhintaad xoroobaysa markaa haddaan dhinto xor baa ma la rahmi karaa markii sidaasi dhacday kadib haddii sayidkiisii uu dayn qaato oo la yidhaha rahankeed addoonkiisii heshiiskaasi ka dhexeeye uu ku yihi maalintaan dhintaad xoroobaysaa intuu soo qabta ma odhan karaa kanbe rahan u haysta hadduu sidaa yeelo ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso saddex dariiq iyaa ku sugan dariiqa koowaad waa kii madhabka ahaaye laa yajuusu rahnuhu qawlan waaxidan weyn may ka lama ogola qawlan waaxidan lama ogolo oo maxaa loo ogolaan waaye shardi baa markaa meeshan maqan miyaan la iibin karin mudaberka maye waa la iibin karaa de saw nag in kullu caynin jaaza baycu ajaaza raanua ah. maye halka waa mustahna baa laleeyaho shardi kalaa jira oo shardigaasi muxuu ahaa waa in la filanayo oo raja ay jirto inuu waxaani baaqi ahaanayo lagu kalsoon yahay waktiga daynku loo qabtay la gaadhayo ilan daynkii wuu muddaysan yaho wakti buu leeyahay soo ma waktigii daynka waxaani wax sii jiraya inuu yahay waa in kalsooni lagu qabo oo la filanayo addoonkiina kol hadduu mudabber yahay sayidku laxdadii uu dhintaba wuu xoroobaya de qof xoroobeyna maxaa lagu samay ma waan waa qof xoroobay ilan raanta waa la iibin jiro lacagtii baa laga soo saari jiray nin xoroobay cidina iibin mayso haddaba ninkani maadaama uu xoroobayo oo aynaan garanayn waktigu xoroobayana markaa isla markaasaa laga yaabaa daqiiqad kadib bay wadno istaaga sayidko oo ninkii halkaa ka baxo marka mar hadday sidaa tahay waxaan lagu qabin kalsooni baan lagu qabin kalsooni baan lagu qabin marka kalsoonida lagu qabin rahankiisu ma ansaxayo saasaa muctamada qiil kale wuxuu leeyay mayana way way ansaxaysaa maxaa yeele mudaberka waa la iibin karaa kol haddii la iibin karo maa jaaza baycuhu jaaza rahnuhu halkaasuu isagu taagay kan kale qawleynka sheegayaana labada qawlda tacliilkaasun bay kala marayaan dariiqaa saddexa kaasi waa masalada koobaad ee qaacidadii ahayd maa jaaza baycuhu jaaza rahnuhu laga soo reebay masalada labaad wاlmuctaqu bصifati kii sifa lagu xoreeyey tataqadamu calىa xuluuli اlxaqi daynta muddadeeda kasoo hormaraysa laa yajuuzu rahnuhu in la rahmaa ma banaana waqiila waxaa la yihi mayane fiihi qowl aakharu qowl kale ayaa jiro mukharajaho annahu yajuuzu inuu banaan yahay arrinka labaadee lasoo reebayo almuctaqu biصifa ama almucallaqu cidquhu bisifa waa ka xoroobidiisii wax lagu xidhay ama sifaa lagu xidhay ama shardi rabadaan bilowgeedaad xorta baa leyi rabadaan bilowgeeda iyaad xorta de intaa rabadaan ka harsan unbuu tirsanaya ama waxaa lagu yidhi haddaad guriga gasho xor baa ta markaa kaa shardiga dee goor u dhici shardigiisu isaga ma ogin laakiin kan sifada lagu calliqay ee la yihi rabadaan markii ay bilato iyaad xor tahay rahan ma geli karaayo mar dambe haddii dayn la qaata isagii ma la rahmi karaa waxaynu eegaynaa deyntan loo rahmayo iyo xorowgiisa kee soo horeeya haddii dayntu ay tahay dayn ilaa dulxijo la sugayo oo ramadaan sii dambaysa dulxijada dambe ee ramadaan ka dambaysa haddii daynta loo qabto isagiina ramadaan uu xoroobayo maxaynu ognahay markaa dee ninkani aanu nin daynkaasi hadhow lagala soo bixi kara ahayn ilan isagoo xoraaya dulxijada imanaysa dee nin xorana lama iibin karo xaaladdaa iyada laa yajuusu rahnuhu il markaa eh, la rahmaa ninkaa isaga ah banaanaan mayso maxaa yeelay de waxa suuragal ah eh, ama dee aynu dafiraynaaba rabadaantii inay soo hormarto dulxijo way ka kasoo hormareysaa qaطcan kol hadday soo hormaraysana de lama markaa waa wey laga lagama soo ofsan karo thamankii lagama oofsan karo ka waran haddii ay suuragal tahay in sifadu ay soo hormarto ama shardigu uu soo hormaro iyo in deyntu soo hormarto labaduba ay suuragal tahay mid soo hormari kartana aynaan garanayn iyaduna waa lamidu haddaad guriga gasho xor baa tahay ninkii uu sidaa ku yidhi ayuu haddana inuu rahmo doonay deyntiina wakti bay leedahay guriga goor buu geli doonaa ma garanayno gooruu gurigaa geli doono de garan mayno muddada daynta ma ka hor mise kadib allahu aclam labaduba way dhici karaa kaasina isna kanun buu la mid yahay kol haddaan kalsooni lagu qabin qofkani inaanu xoroobayn ilaa daynkii ka yimaado waktigiisii kanun buu la mid yahayo labada midna raan looma qaadan karo amaa haddii aynu ognahay in sifadan uu ku xalaaloobayaa daynta ka dambayso oo waxaa lagu yiri wa eh, maaragtay markay rabadaan timaad markay markay dulxija bilataad xor tahay baa lagu yidhi markaasu haddana sayidkii dayn qaatay rabadaan bilowgeeda laga doonayo rahankeen baa la addoonkan baa haysta buuli dee caadi marka ila hadduu noolaa hadduu da dhinto waa halkeeda qadar ku yimaado lakin hadduu noolaado rabadaan waxay iman doontaa isagoo addoonade ilan dulxijo xoroobayaa ninkani markaa taasi iyadu caadi bay noqonaysa wa qiila waxaa la yihi fiihi qowlun aakharu annahu yajuuz kan xorowgiisu soo hormarayo ama aan la kala garanayn ariiq labaad baa jiroo odhanaya laba qowl baa ku sugan qowlkaa horeynu sheegnay laa yajuuz iyo iyo qowl labaad oo odhanaya yajuuzu rahnu in la rahmaa way bannaan tahay qowl odhanaya iyaa isaguna meeshaa eh, maaragtay ku jira ayuu ariiqaasi uu leeyahay marka qowlkaas labaad ay sheegayaan waa qowl la takhriijinayo qowl imaamku uu naskareeyayo hadalkiisiya maahe laakiin waa wixii naqliga iyo takhriijka la odhanayayo masale inoo soo socoto laba qowl ku jiraan ayay leeyihiin masaladani waa la mid kol hadday taa la mid tahay taana imaamku laba qowl ku lahaa tanna aynu qowl qura uun ka hayno qowlka kalena taasay ka raacaysaayo iyadana qowlkaasi waa loo soo jiidayaayo labada masale mid waliba laba qowl iyaa ku sugnaanaya oo taana mansuus labaduba ku ah tanna midna mansuus yahay midna uu mukharaj yahay dariiqada hore ayaa markaa muctamado inaan de maaratay aanu ansaxaynin ayaa markaa rajaxa wuxuu yihi wamaa yusricu ilayhi اlfasaadu laa yaصixu rahnuhu bidayni muأjalin fi aصaxi اlqowleyni wayasixu fi اlآkhar masale saddexaad oo laga soo reebayo maa jaaza baycuhu jaaza rahnuhu weeyaan oo waa maxay wamaa yusricu ilayhi اlfasaad wixii hore ka xumaanayey wixii hore u xumaanayey laa yaصixu rahnuhu looma rahmi karo bidaynin dayn muajalin dibdhig la dibdhigay fii asaxi lqowleyni labada qowl ee ku sugan masalada kooda sixada badan wayasixu fi laakhari qowl kalea masaladan ku jiro oo odhanaya wuu asaxay tamaandhadii iyo wixii lamidka ahaa intay joogeysa hadday ugu badato toddobaad dee malaha ama wax ka yar dee in bil lagaa sugayo ayaa lagu yihi rahankeed markaasaad waxaad keentay dhowr saxaradood oo tamaandha ah inta berahan ahaan ha layga qabdoodaati bil kadibna deynta waa lagaa sugayay tamaandhadan ilaa bil miyay joogeysa dee joogi mayso haddaba rahankaasi ma ansaxaya mise ma ansaxayo horta masaladu suwar bay leedahay suwar iyay leedahay marka haddii la yidhaahdo uun waan rahmi isna u yidhahdo waa oo aan shardi kale iyo waxba toona la raacin labadan qowl baa ku jiray oo qowl uu odhanayo way asaxaysaa oo maxay u asaxday de waxna wax la iibin karo de waayo soo qurmi mayso xumaan mayso intaan waktigii la gaadhin ay ka gaadhsiinaynaayo iska cadina qof waliba waa la ogyahay tamaanada in deg deg loo iibiya inay ubaahan tahaye marka wakti aynu ka cabsana inay xumaato waynu iibinayna lacagtaynu dhigayna inta la iibiyo ayuunbaa lacagta la haynaya lacagtaasaa rahantii noqonaysa marka bishii la gaadha lacagtii la kala qaadanaya qawlka labaad baa sidaa laakiin qawlka xooga badani waxa weeye xaaladaa iyada ah inaanay aanay rahantaasi ansaxaynin maxaa yeelay de ninkani tamaandhadana iga raahanayo waayahay unbaa laysiiriye lama odhanin ninkani muu odhanin marka laba baqo hale hala iibiyo kol haddaanu sidaa ku odhan de iibintan iyo lacagtan la dhigaya iyo waxani waa arrin ka zaaida rahanti markaa ma ansaxaysa buqiilka ayuu markaa qawlkaasi muctamadkii leey waa xaala dee taasi markaa waa xaalatul itlaaq waa markii la itlaaqo ee la yidhaahdo markii la yidhaahdo iga qabo un waa rahanay isna waa yahay uu yihi haddaba xaaladaasi waa xaaladda xaalatul ilaaq baa la yidhahda xaalad labaad baa jirto oo in uu yidhaahdo tamaanadan rahan iiga qabo markii ay aad inay xumaato ka baqatana iibiyo lacagta rahan ahaan u dhig markaasuu isaguna yiri waa yahay hadduu haddaba sidaa yidhaahdo muxuu noqonayaa madhabkii madhabkii wuxuu noqonaya way banaantay taasi kol haddii markii uu raanta dhigayay uu ku yidhi rahan ahaan u hayso markaad u baqatana iibi oo lacagta dhig isna u waayahay yidhi taasi suuradaasi iyadu way ansaxaysaayo waa caadi hadduu yidhaahdo tamaandhadayda rahan ahaan u hayso oo ha iibin ilaa waktigii la gaarayo amaa xumaata ama ha hagaagsanaatee ma iibin kartid ilaa waktigii la gaarayo hadduu yidhaahdana waxba ma ansaxayaan marka raantuba waxba ansixi mayso ayl waxaynu ognahay inuu xumaanayo de maxaa markaa waxa weeye rahan ahaan looga dhigi wax hoolada khasaarinayo wamaa yusricu ilayhi lfasaad wixii haddaba fasaadku uu usoo degdego ee hore u xumaada laa yasixu rahnuhu rahanku ma asaxo bidaynin muajalin dayn muajala in loo rahmo meeshan ku saaraya dayntii xaaliga ahay dayn imika lagaa doonayay ayuu ku yihi kan markaas imika jaga kuma hayee dee way saaradan tamaanada ah hayso rahaan ahaan usii hayso waan kuusoo qaadaya lacagta haye bu khalaas waa caadi mushkilad ma waad yar cararaysaa waad soo qaadaysa mintaasi kuxumaanaysa intaa waxba kuxumaan mayso marka hadduu daynku xaali yahay o imika layska doonayo waa caadi o wax walba markaa kana rahantii waa geli karaa lakin markuu muajil yahay baa laga hadliyo aanu asaxaynin fii asaxi lqowleyn labada qawle ku jira kawda sixada badan wayaصixu fi aakhir markaa labadan qowl ee masaladan ku jira waa ti ay qolada halkan oo fihi fiihi qawl aakhar lalahaa ay doonayaan halkana inay keenaan oo yihahdaan sida tanba laba qawl ugu jiraan muctaq bisifihiina isagana laba qawlaa ku jiraanoo de ha la odhan karo waxaa banaan ila nin la iibiye marka rabadaantii u ninkani xoroobayey maalini ka harsan tahay ayaa la isdhaafinayaa oo la iibinaya kolka la iibiya deetana lacagtii rahan ahaan loo dhigayaa sidaa ha la yidhaahdo ayay doonayaan inay yidhaahdaan laakiin waxaa la yidhi maya masaladu masaladaa la mid maaha oo isma tegayaan maxaa yeelay halkaa wixiibaa xumaanaya oo baaba-aya qof kastana waxaynu ognahay xoolihiisu inay baaba-aan aanu raalli ka ahayn markaa qawlka odhanaya way ansaxaysaa wuxuu leeyahay yaanu odhanba iibiya markay xumaanay intaan xumaane way iska taal way iska tahayba oo qofku markan uu kuyi rahan ahaan uhay ilaa bil eed waayahay tidhi waxay iska tahay marka de waa intay oolaysona wixii kala iibiya iyaabay sideeda isaga tahay haddaan ataa afka ka oran laakiin ninkan uu yihi rabadaan marka la gaadhaad xoroobaysaa markuu rahanta u dhigay de afka ka mar haddaanu afka ka odhanin intaanay rabadaan gaadhin hala hala iibiyo kor haddaanu afka ka odhanin waxba ma keensanayso in markaa la iibi maxaa isaga xoroobidiisa lafteedu isaga danbaa ugu jirto waaba kan hore usii guntay ba ku talagalay inuu rabadaan xoroobo oo maqsuudbaabay u ahayd wuxuu ka cararayo may ahayn sida xoolahan xumaanayo oo kale wuxuu yihi wamaa la yajuusu baycuhu laa yajuusu rahnuhu kul haddaynu nidhi kulu caynin jaaza baycuhaa jaaza rahnuha cagsigiina waa lamidoo kulu caynin laa yajuusu bayuha laa yajuuzu rahnuhaa weey shay kasta oo in la iibiyaa aanay ansaxaynin in la rahmaano ansixi mayso oo sababtu waa maxay dee sababtu waxa weeye waxaan gebigiisaba waxaa loo rahmanayaa hadhow haddaad wixii bixin weyda in la iibiyo lacagtii laga soo saaro marka wax aan iibsamayn oo shareecadiiba aanay ogolayn in la iibiyo dee muxuu macna samayn inaan rahan u dhahayso hadhow ma isagaan jajabsanayaayo maarata wax ii noqonaya waa maya marka kol haddaanu iib gelaynin rahanna ma galo saxna maaha in la yidhaahdo haddaan kuu rahan u hayso hadaan kuu keeni waayo isagaba qaado waa baatil taas si dadka qaarkood ay sameeyaan waxay ku odhanayaan haddaan wakti keeni waayo isaga laftiisaba dayntii u qaado kaasi waxa weeyaan waa wax faasida weeyaan oo aan ansaxaynin marka maxaa yeelay hadduu waxaan de wax iib gelaya yahayna waa iib mucallaq oo la yidhi hadday saasi dhacdo wuu kuu iibsan yahay oo daynkii buu kuugu iibsan yahay iibkana sidaa lama iibku baa la kala iibsadaa oo lama tacliiqiyo mucallaq lagama dhigo haddaanu waxaan wax iibgelayaba ahayna sida ay oo kale iyo wixii lamidka ahaa hadduu yidhahdo rahan ahaan u hayso oo haddaan kuu keeni waayo isagaba iska qaado dee wuu iibiye kolkuu waayahay yidhahdo dee waaba iibe ilan dayntii marka loo qaato hadduu qofku dayn oo kugu laha hadduu ay kaaga qaato dee aygaa u kaa iibsan shareecaduna ay in la iibiyo may ogolay marka wamaa laa yajuusu baycuhu wixii in la iibiyo aan la ogolayn laa yajuusu rahnuhu in la rahmana isagana lama ogola tu kale oo iyada usii caawinaysa ayuu yihi wamaa laa yajuusu wixii aan ku banaanayn fi lbayci iibka ee min algharari gararka iyo madmadowga ahaa laa yajuusu fi rahni rahnkana kuma banaano iibka madmadooga waynu ka ilaalin jirnay wax walibaha caddaadaynu odhan jirnay soo ma raantiina waa saas oo kale madmadow lama ogolee wax cad baa la rabaa oo sidii shuruudihii markaa iibka de waa in ay marka jirto marka tani waay hoosteg waay soo labadu way isla socdaanuun bal waxaaba la odhan karaa way ishoosgelayaan laakiin eh, waxay leeyihin kaasina maa laa juz ba aggii caynta lafteediibuu ka hadlaya maa laa juz filbaci min alghararina aggii qaabkii caqdiga iyuu ka hadlaya maa laa yajuuzu baycu laa yajuuzu rahnu iyaduna mustanayaad ba wabaa laga soo reebaya iyadana sidii aynu maa jaaza baycu jaaza rahnu wax uga soo reebnay maa laa yajuuzu baycuhu laa yajuuzu rahnuhuna mustanay leedahay wuxuu ku yihi haddaba fain rahana almabiica qabla qabdi jaaza fain rahana almabiica alaab uu iibsaday hadduu rahmo qabla alqabdi laakiin aanu la soo wareegin jaaza way banaanta mabiic waa wixii la iibiyey laakiin la iibsaday baynu ku fasiraynaayo dee qofkan rahmaya waa iibsadii alaabtii uu iibsaday si aanu la soo wareegin miyuu iibin karaa lama iibin karo illa waanagii soo marnay wixii markaad iibsatay intaanad la soo wareegin ma iibin kartide bacda alqabdi uun baad iibin karta haddaba waayo hadduu rahmo ka waran wixii uu iibsaday aanu weli la soo wareegin hadduu rahmo labaynu u kala qaadaynaa bu yihi musanifku muxuu u rahmi ma lacagtii uu ku iibsaday baan u bixinoo lacagta la lafahanteedu bu yihi rahan ugu sii haysta gaarigu iibsaday toban kun buu siistay tobankii kun iskamuu bixi nimankiiba ku yi war dee lacagtii meeday markaasuu isu gaarigi ma haystaan ha dee rahan ahaan u haysta intaa lacagta idin keenayo marka maanta gaarigii muxuu u rahman yahay lacagtiisi taasi waa suuro iyo inaanu lacagtiisii u rahmanayna wax kale uu u rahmayo haddaba hadduu lacagtii u rahmayo wain rahanow bihamanihi lam yajuuz waa ka ku lacagtiisii hadduu ku rahmayo iyadu taasi wax ansaxaya oo rahmi ansaxaya ma aha oo caqdigan rahanka shaqo kuma laha maxaa u diiday waxa u diiday waa waa taxsiilu xaasil qof taagan miyaa istaag la yidhaahdaa qof taagan istaag miyaa la de la maayo qof fadhiyana fadhiisa la odhan maayo waxaa la yidhi gaari kol haddaan lacagtii sii bixin saasuu ku xabisan yahayba oo inaad lacagta keento kol hadii lacagtu aanay dayn ahayn lagaa sugayay ee ay ahayd un lacag de xaalio iminka lagaa doonayo xaq baabuu uleeyahay ninka baayo haddaad lacagtii haynin oo aanad keenin inu ila gaariga dee ma dhaqaajinaysid ilaa lacagtiisii keento halkaa ka dhaqaajin maysi inuu yihaahdo marka horeba xaq buu lahaayo liannahu maxbuusun bihamani lixaqi lbaaci markiisa horeba markaa wax ra rahmanaayo kale ayuu egyahay marka dee lama sii rahmo faaido ma laha rahmi bila faaidaa buu noqonaya laakiin haddaad dayn kale u rahmayso gaarigii lacagtiisii waad ka bixisayba isagii unbaanad la soo wareegi markaasay lacag hore kugu lahaayeen kolkaas gaarigii baan doonaya inaanu rahan ugu haysana lacagtii hore waayo ugu haysta buu yihi sheekhu wuxuu yihi wuu ansaxaya fain rahana almabiica qabla qabdi jaaza ama qof kale oo dayn kulahaaba ayuu yihi gaari baan halkaa ka iibsadee rahan ahaan u hayso oo ka qaado adigu macradka isna waa yahay buu yihi wuxuu yihi musanifku way iska bannaan tahay oo la mid maaha iibkiio cilladii iibka loo diidayay dee waxaa id ribxi maa lam yudman wax aan weli damaankaaga iyo mas-uuliyaddaada soo gelin inaad faa iyo macaash ka raadiso iyaa la diiday markaa dee rahantanna faa kuma jirto iyo macaash kuma jiro oo de wixii mabaad maarata waxbama dhaafsanin marka maadaama aan ribxi iyo faa-iida meeshii aanay ku jirin cuquuddii aan markaa iibka lamid ahayn ee aan de saas maaragtay eh, bilaa faa ahayd wa maaratay eh, mucaawadada aan ahayn ayaa iska banaan sida ay leedahay waana weji sheekhu uu maray laakiin muctamedku uu khilaafsan yahay oo muctamedku wuxuu leeyahay sida aan loo iibin karin ayaan loola rahmi karin oon loo hibayn karin maxaa yeelay ha ahaato ribxi maa lam yudman oo la diidan yahay meesha arrintaa ka culus baa jirto oo tamaamul milki baan meeshan jirin milkigii baa daciif kol haddii milkigii uu daciif yahayna laguma tasarufi karo tasarufkii oo dhan ayaa la diidan yahay masale saddexaad ama labaad dheh wain rahana hamarata qabla buduwi salaaxi min gayri sharti lqaci jaaza fi asaxi lqawleyn buy wain rahana hamarata hadduu midhihii rahmo qabla buduwi salaax bisayrkii oon ka muuqan min gayri sharti lqaci isagoon weliba shardin in hadda la jaro jaaza way iska banaan tahay fii asaxi lqawleyn labada qawle ku jira mid ahaa waxaynu soo marnay midho aan bislaan oon ka muuqan haddaan hadda la goosan inaan la iibin karin oo de sharcigu uu diiday waa inagii soo arag haddii hadda la goosanayo shardulqaci wiyaal un baa la ogolaa haddaba midhaha aan sidaa loo iibin karin sidaa ma loo rahmi karaa midhaha waan kaa iibsaday geedkaana iigu oolayaan lama ogolay haddaba waayahay midhaha rahan ahaan baan kaaga qabdoodon kaaga qaatay geedkaanay ku oolayaan iyadu ma banaan tahay markaynu qaacidadeena eegno maa laa yajuusu baycuhu laa yajuuzu rahnu wixii aan in la iibiyo la ogolayn in la rahmana lama ogola de waxaa inoo soo baxaysa may iibkuba sidaa kuma banaanayn rahankiina ku banaanaan maayo laakiin qawlka saxada badani wuxuu leeyahay halkan masaladan waa lasoo reebayaa oo bayci eh, rahankii u asaxaya wuxuu u asaxayaana waxa weeye dee ciladii loo diidanaa iibka ayaa ka maqan raanta oo iibka waxaa loo diidanaa hadday wixii baaba-aan oo musiibaba ku timaada ilan ilaa ay bisla bisaylku ka muuqdo lagama aamin aha aafooyinkii haddii ay aafaba ku timaado dee qofka maxaa lacagtiisa lagu cunay baa meesha imanaysa marka in xaqii iibsaduhu uu meesha ku baabao meeshii uu markaa waxa weeyaan khasaare kasoo gaaro iyaa imanaysa laakiin maanta murtahinka haddii midhihii balaaya ku dhacday hadii kaleba dee dayntiisii mar walba isagu wuu leeyahay oo wax isaga dhibaato oo kasoo gaaraya midhaha burburkoodu meeshan ma yaallo mar hadday sidaa tahay caqdigii raanki iyo caqdigii iibku way ku kala duwan yihiin masalada farqigaasaana udhaxaynaya raankii wuu asaxayaa iibku yaanu asixinbe wuxuu yihi wain ra-ana nakla wacalayhi hamaratun gayru muabarati lam tadkul hamaratu fi rahni fi asaxi اlqowleyn watadkulu fi laakhar masaladan iyaduna iibkiibay calaaqadeeda waan iska raacinaynaa iska masale mustaqilee iibkii markaynu baa bayc usuul aynu soo marayna bayc usuuli whimaar waxaynu arki jirnay wax la iibsaday oo la carabaabay oo waxyaalo kale ay raaceen geed baad iibsatay midhaa kuu raacayay soo ma goormay raacayeen markaanay mucabarka ahayn aan la tallaalin haddaad geedkan kaa iibsada iyo way hays tidhaahdaan oo midho aan la tallaalin ay ku yaalaan dee adigaa qaadanayay ninkaagaa iibsaday hadaba haddii rahantiina ma sidii unba oo haddaad tidhahda geedka ii rahan uu yidhaahdo waan kuu rahmi geedkaa maangada ayaa ayaan rahan ahaan kugu dhigay isna waa yahay buu yihi geedkiina midhihii oo ah laakiin weli de maaragtay ubaxii iyo wixiiya iyaa ku yaala maca ubaxaa iyo midhihiis iyo wixiisoo dhami miyay rahman yihiinoo wuxuu raacayaa geedkiiba ubaxaasi raacaya midhaha ka gutami doonaa mise ma raacayaan qawl wuxuu leeyahay sidii iibka un mariyo wixii markii iibkaba raaci jiray way raacayaan rahantiin maxaa yeele labaduba waa laba caqdiyo raqabada iyo caynta dee geedka ku tacalluqa markaa de waa isku midu baycii hadday midhuhu raaceen rahankiina way raacayaan qawl saasuu le muctamadku laakin wuxuu leya may baycii ha raacaan laakin rahanta raaci maayaan maxaa yeelay rahanku wuu ka itaal daran yahay bayca oo la maaragtay awood maaha maxaa yeelay iibku shayga milkiyadiisii oo dhan buu wareejinaya oo qofkan uu ku wareejinaya laakiin rahanku ma wareejinayo awood u buu kuu siinaya hadhow aad ku iibin karta mooyaane laakiin eh, de milkiyaddii muu wareejiyeen hadda maadaama uu ka daciifsan yahay isagu midhahaa mar maaragtay waxa weeye midhahaasi ma raacayaan ee way ka soo harayaan wain rahana naklan hadduu timir gee timireed maaratay rahmo wa calayhi hamaratun hayru muabbara iyadoo eh, midho aan la tallaalin ku yaalaan lam tadkul ihamaratu fi rahni midhahaasi rahanta ma gelayaan oo ha dhow toole markay midhihii bislaadaan midhihii intuu kasoo gurto ayuu iska iibsan karaa waar aggeed geedka midhaha wa kuraysa geedku kii rahmanaa miyaanu ahayn wuxuu kuleeyahay lam tadkul ihamaratu fi fi rahni adeer midhaha shaqa kumalihid adigu geedka uun ilaasho geedkaa un yaanan iibinin lam tadkul ihamaratu fi rahni fi asaxi qowleyn qowlka sixada badani siduu yahay watadkulu qowl kalea laakiin la weygelaysaa wsala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed allahu aclam addoontii majuusiyadda ahay uma banaano qof muslimi inuu ku istimtaaco oo haddii dagaalkii lagu soo qabto oo la yeesho ma banaano miyaa in qofkii ku istimta haddaba tun kaanu ka hadlayna insha allah inoo iman doonto <laughs> baab eh, nikax ilimaam halkaas insha allahu taala ku arki doona haddii ilahay nikax raqiiq haddii container berihiisa uu deymiyo lacagna uu hadhow ka rabo meeshaas madayn uun baa dhacday mise macalbeyc continar berihiis ah ayuu deymiyey yani containarkiibu ku wareejiyey container maku wareeji markaa wuxuu ihi lacag ahaan baanan kaaga doonaya de lacagtiisu waa intaa de waa iib caadiya kaas waa iib caadiyaho laakin bithamanin muajal waa kanaan inagu amaahda nidhaahno waa iib amaahade markay leeyihiin amaahi iib maaha amaahi iib maaha amaahdu waa laba qaybood qeyb iib iyo qeyb aan iib ahayn waa runta qeyb aan iib ahayn wa jirtaa waa qardigii hadduu wuxuu qardi yahay dee iib maaha laakiin hadduu yahay kii lacagta la iska sugayey de kaasi waa iib kan dukaamadu ay sameeyeen waa iib kii xaafadaha aan iibahay hadduu amaahiyo boqol dollar kana rabo boqol riyaal meeshaas de waa lacag waa iib kaasi waa iib caadi kol haddaad wixii aad bixisay waxaan ahayn doonayso waa iib axkaamtii iibkaa lagaa raba laakiin markaad intaad qofka kiilo beriisa udhintaad isla kiilo meeshoo kale soo celiya doonayso kaasaa qardi noqonaya wain ankara lmuslamu ilayhi falqowlu qowl lmuslami ilayhi idaa kaana albeycu mucayana ah, su-aashaa yar qaldan laakiin maqsuudka waa la fahmaya idaa kaana albeycu mucayanan iyo waxaan isqabanayn in ankara lmuslamu ilayhi falqowlu muslamu ilayhi salam iyo mucayan baan isqabanayn ya in ankara lmuslamu ilayhi falqowlu qowlu lmuslami ilayhi buu yihi idaa kaana lbayc mucayana marka waxaad ina idhaahdo in ankara albaa'icu falqowlu qowluhu fi lbayc اlmucayan marka wixii u kale markii ceebtii ay jirto ee shayga kusoo celi kelikiyan kaa iibiyeyba maaha kitaabka taynu ku tusaaleyno kale weeyaan de waxaa laleeyahay adigu waxaad sheeganaysaa inuu kitaabkan kaa iibiyey soo ma isna wuxu le kitaabkan kaamaan iibin talasula lam yabic ka hada kitaab asal waxa ah inaanu isagu kitaabkani milkigiisaba soo gelin oo aanu kaa iibin adigaa sheeganaya keen halkaad markaa waa weyaan kan aad kaga iibsatay soo cadday isagu wuxu ku kitab kale aan kaa marka kaasina waa iib kale kanna waa iib kale marka kan aad adigu sheeganayso de adigaa soo caddaynayo alaslu anahu lam yabic ka hada kitaab inuu ka kaa iibin iyaa asala laakin markay arrintu baabusalam tahay de waxaad isla ogtihiin ninkan in kiish beriisa laga rabo isagu wuxuu leeyahy kiishkii beriiska ahaa waan iska rido waanigii kuu dhiibay isna wuxuu leeya kana wuxuu leeyahy iskamaad ridinoo kii aad ii dhiibtay ceeb buu lahaa markaa dimadaadu weli kiishkii way xambaarsan tahay iyo iyo ma xambaarsanay wuu ka dhacay bay markaa isku hayaa asalkuna waa maxay inay xambaarsan tahay ila dimadu inay xambaarsan tahay kiishkaa waa la isla ogaa laakiin ninkani wuxu le wuu iga dhacay kana wuxuu le kaamuu dhicin halkaasi markaa labadu ay iska weydaaranayaan wallahu aclam